بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحن نكب الله بآيات صدا يستقال إلى آيات كنتن يصدح سورة يوسف نبي الله يوسف حبسه قلي laba wiil baa la gashay wiilashii ru'yo yay u sheegeen mid wuxuu yidhi anoo khamri jijibin baan arkay midna wuxuu yidhi anigoo madaxayga kibis ku xambaarsan oo shimbirtu cuni baan arkay ebal nooga waran oo noo fasir nin fiican baa tahay marka wuxuu yidhi laa yatiyaakuma laa yati laa ya'tiikumaa طacaamu tursaqaani maanta raashinka la idiin keeni doono idiin iman maayo ilaa naba'tukumaa bitaawiil fasirkiisaan idiin sheegay intuuna idiinba imanin rabbi baana sidaa ii baray inii taraktu millata qowmin laa yuminuuna billahi wahum bilaakhiratum kaafiruun jawaabtii wuu u dibdhigay nabiyullaahi yuusuf wuu wacdiyey horta watabactu millata aabaa'i ibraahim ibraahim diintiisii baan raacay aabbayowgay isxaaq yacquub maa kaana laa namnu shirka billaahi min shay inagu haddaan reerkaa nahay shirkina lagama eego dalika min fadlillaah calaynaa uuna fadli siiyo ambiyaa naga dhigay وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما دو الله هذا مركب ويلشي وسي وعديه يا صاحب يسجني حبسك الله بدي وصاحبك أهيدو أرباب الربيال إلهيو وتفرقون كلا تكسنوا مدبا مقع قارة خير ميا خير بدن أم اللهم سأل الله خير بدن اللي الواحد إكليدي أها القهار إقهري إلهي كوح oo midba magac leeyahay oo midba nooc gooni a yahay oo kala goongooni ah, miyaa khayr badan mase allaha keligii aaberi baan xamar anoo joogay yaa masaajid lahayd yaan habeen seexday markaa meel hoola yaan seexday niman marka culimaa ku qayili meesha markaa ilaa ugu yaraan toban nabigu kamid yahay bay baryeen way qasaaid ku qaadeen markaa waxaan talo hadday helaan wixii kumaasiiye utiirinaya makanaa siiyey ma hebel baa siiyey y anigaa fiiradayda sidaa ka yidhi ana meel baan ka fadhiya marka wuxuu yidhi yaa saaxiba yisijni xabsiga labada u saaxiibka aho aarbaabun rabbiyaal mutafariquuna kala tagsanoo kala duduwan miyaa khayrun khayr badan am illaahuma se allah alwaaxidu keligi ah alqahaaru ee waxqaree waxukuma maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alla kayrkii ilaa asmaaan magacya mooye samaytumuuhaa aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'akum aabbayowgiin maa anzala allaahu ma dejini bihaa cibaadadeeda bicibaadataa min suldaani waxuje ah in alxukmu ilaa lilah allahu akbar in alxukmu xukumku uma sugna ilaa lilaahi alla mooye muxuuna alla xukumay amara wuxuu amray allaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye daalika cibaadadaa alleh addiinu diinkii weeye alqayiimi ee toosnaa walaakina akhara naasi dadka badankood laa yaclamuuna ma oga magacyo aada bixiseen sanam hebel sanam hebel sanam hebel waxawey qiimad male waxaas magacu qiimo ma sameeyo dad waxaa jira dalkeena joogo oo khamriga malab u bixiyey khamrinimadii ka bedeli maayo sigaarka miski marka magac la magacaabayo qiimad u yeeli maayo waa bilaash weyn maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alla kayrkii ilaa asmaaan magacyo mooye samaytumuuhaa aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayowgin maa anzala allaahu alla ku soo dejini bihaa bicibaadatiha cibaadadeeda min suldaani waxujaa in ilxukmu xukumka iyo maamulka uma sugnaanin ilaa lilaahi alla mooye marka muxuu alla xukumay amara wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaaha iyaahu isaga mooyaane daalika cibaadadaa alleh addiinu diinkii weeye alqayimu ee toosnaa laakina akara annaasi dadka badankood laa yaclamuuna ma oga hadduu u jawaabi marka yaa saaxibay sijni xabsiga labadii saaxiibka ahaydo amaa axadukumaa midkiin fayasqii wuu waraabin rabbahu rabbigii khamran buu waraabin waama alaakharu kii kalena fayuslabu fatakulu way cuni aayru shimbirtu miraasi madaxiisay yay cuni qudiyalamru waxay yidhaahdeen waxba maanaan arag markaasuu yidhi qudiyalamru amarkii waa bal xukumayba alladii amarkii fiihi tastaftiyaani aad cilmi weydiinayseen wuxuu hi midkiin wuu bixi xabsiga wuu ka bixi khamribuu sayidkiisibuu khamri siin ka kalena xabsiga wuu ka bixi laakiin inta la dilo yaa yay shimbirtu cunaysaa waxay dhaheen maba aanaan riyooninba markaasaa la yidhi waaba la xukumayba hadal marka culimmadu meesha halbay ka keeneeno haddii nin riyo been abuura uu sameeyo riyada waxaa la yidhaha waa lagu fasiro ninbaa riyo been abuura sameeyey ninbaa u fasiray siday noqon waxa wey ambiyada oo kale hadday fasiraan waa xukum dhacay wey yaa saaxiba yosijni labada xabsiga u saaxiibka ahoo amaa axadukumaa midkiin fayasqii wuu waraabin rabbahu sayidkiisa khamran buu waraabin marka uma kala fasirin oo kaas adu saasaad noqon adu saasaad noqon ma dhihin wuu u yarqariyo hadee waxaa weeye dhaxdinta yuu ka ilaaliyey waama laakharuka kale fa yuslabu waa la deldeli fataakulu dayru shimbirtaa cuni min raasii madaxiisa qudiya alamru amarkii waa la xukumay alladii amarkii fiihi dhexdiisa tastaftiyaani aada ka cilmi weydiiseen waqaala wuxuu ku yidhi yuusuf liladii kii danna uu u malaynayey ana isagu naajin inuu nabadgeliy oo minhumaa labadooda ka mid a ah, udkurnii igu agsheeg cinda rabbika rabbigaa agtiisa igu agsheeg fa ansaahu ninkii waxaa ilowsiiyey ashayaanu shayaan dikra rabbihi rabbigii inuu u sheego oo yuusuf yaa nin fiican baa meeshaa ku xidhan inuu yidhaah oo dulmi ku xidhan fa labisa wuxuu ku nagaaday fi sijni xabsiga bidca siniina dhowr sano aduu saddex ilaa sagaal marka meeshaan culimmadu laba tafsiir bay ka leeyihiin udkurnii cinda rabbika fa ansaahu waa yuusuf bay yidhaahdeen markuu yuusuf yidhi udkurnii cinda rabbika ansaahu yuusuf waxaa ilowsiiyey ashaydaanu shaydaanka dikri rabbihiyo inuu allihii baryo meeshay ka ahayd allihii inuu ka ahayd yuu yuu ninkaa codsaday hala ii sheego marka taa ma ahee ninkan la ilowsiiyey waa ninkan waa ninkan kale ila asbaabta waa la isticmaalaayo asbaabun buu nabiyullahi yuusuf sheegay waa ninkan wadakara bacda amatin baa inagu soo socota marka ninkan la ilowsiiyey waa ninkii uu diray wa wuxuu ku yidhi liladiikii danna uu u annahu isagu naajin inuu nabadgelayo minhumaa labadii nin ka mid ah. igu agsheeg cinda rabbika sayidkaaga agtiisaoo waa nin fiicanoo dulmi ku xidhan oo wax fasiri yaqaan yaalkaa jooga fansaahu shayaanu hudaasi ninkiibay ku noqon ninkii waxaa ilowsiiye shayaan dikri rabbihi rabbigii inuu u sheego oo yidhaahdo nin saasaa meeshaa ku xidhan falabisa wuxuu ku nagaaday yuusuf isijni xabsiga bidca siniina dhowr sano saddex ilaa sagaal waqaala lmeliku boqorkiibaa marka riyadii sababtoo ahayd nabiyullaahi yuusuf fidnadiisii hore waxay ka kacday riyo sii dayntiisii farajkiisuna riyo ka kacay wa qaala boqorkii baa yidhi boqorku waxaa weeye rayaan binulwaliid wey casiiskii waa kii gabadha qabay waa wasiirkii waa rayaan binulwaliid wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi inii anigu araa waxaan arkay sabca baqaraatin toddoba lo ah, simaanin cayilan yaakuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun oo caato ah iyo wa sabca sumbulaatin toddoba sabool khudrin oo cagaaran oo qoyan iyo ukhara kuwo kale yaabisaatin oo qalalan yaa ayuha lmala-u jamaacadii aftuuni ii fidyooda fii ru'yaaya wax iiga sheega in kuntum haddaad tihiin tacburuuna kuwa cabira liru'yaa ruyada cabira boqorkii wuxuu arkay toddoba sacoo cayilan oo tog ka soo baxaysa oo toddoba tabar ay daba socdaan iyo toddoba sabuuloo qoyan oo toddoba qalalani ay ku ladhan yihiin way cuneen marka kuwii qalalaa sabuulkii qalalaabaa sabuulkii qoyanaa cunay lodii goosha ahaydna lodii baa cuntay haddana waxba kama kordhin wariyadaasaan arkay hadaad wax taqaanaan baldeya cabira boqorkiibaa qaala meliku wuxuu hi ini anigu araa waxaan arkay sabca baqaraatin toddoba sac simaanin cayilan yaakuluhuna ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun oo cataa iyo wa sabca sumbulaatin toddoba sabool khudrin cagaaran iyo wa ukhara kuwo kale yaabisaatin qalalan yaa ayuhalmalow jamaacadiiy aftuuni ii fidyooda wax iiga sheega fii ruyaaya ruyadayda in kuntum haddaad tihiin liruyaa ruyada tacburuuna kuwa cabiraya qaaluu haadaa abqaasu axlaami waa dhadhab islexyaac ah oo isku darsamay xulumka waxaa la riyada aan salaysnayn abqaasna waa isku dhexdarsan wamaa naxnu anagu ma nihin bitaawiili axlaami dhadhabka fasirkiisa bicaalimiin dad ogba ma nihin bu anagu ma ogin ma fasir male ma ayna dhihin ma fasiri karayidhan waxba kama naqaanay qaaluu waxay dhihin haadaa kan aada sheegaysaay abqaasu axlaami waa dhadhab islexyaaca wamaa naxnu anaguna ma nihin bicaalimiina kuwa og bitawiililalaami xulumka fasirkiisa markaasuu ninkii xusuustay marka wa qaala wuxuu yidhi alladii kii najaa nabadgalay oo minhumaa labadii nin ka mid a wadakara waxaanu xusuustay bacda ummatin muddo kadib ana aniga unabikum idiin warami bitaawiili fasirkiise farsilun idira anigaa ogni fasirka tag baale waa qur wax badan baa meesha ka go-an waa la diray wuu tegey yuusuf buu tegey markaasuu yidhi yuusufu ayuha sidiiqu run badanow aftinaa nooga sheekee fii sabci baqaraatin toddoba lo ah simaanin cayilan yaakuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun oo caata ah iyo wa sabci sumbulaatin toddoba khudrin cagaaran iyo okhara kuwa kaloo yaabisaatin qalalan haddaad intaa ii fasirto lacallii waxaan u dhowahay arjicu inaan u noqdo ilanaasi dadkii boqorkii lacalahum yaclamuuna si ay u ogaadaan fasirka ah intaasu soo bandhigayo run badano waxa weye xurmo badan buu u hayaa ninkan nabiylaahi yuusufna wiilkii ma canaananin caadi buu wax ugu sheegi doonaa wuxuu yidhi qaala ladii kii wuxuu yidhi lajaa nabadgalay oo minhumaa labadooda ka mid a ah. wadakara waxaanuu xusuustay bacda ummatin muddo kadib ee fa arsiluuna idira waa la diray wuxuu hi yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu run badano aftinaa nooga warbixi nooga sheekee fii sabci baqaraatin toddoba lo ah simaanin cayilan yaakuluhuna ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun oo caata ah iyo wa sabci sumbulaatin toddoba sabuul khudrin cagaaran iyo ukhara toddoba kale yaabisaatin oo qalalan waxaan u dhowahay arjicu inaan u noqdo ilanaasi dadkii oon u sheekeeyo waxaan u sheego lacallahum yaclamuuna si ay ogaadaan wiilkii ma canaananina kuma guulguulina qaale wuxuu yidhi tasracuuna waad beeranaysaan sabca siniina toddoba sano da'aban si isdaba jooga waa toddoba barwaaqo isku xigta famaa xasadtum waxaad goosataanoo zarci ah fadaruuhu ku daaya fii sumbuli sabuulka ku daaya ilaa qaliilan in yar mooye oo mima kiitaakulan cunaysaan sabuulka waxaa loogu daynda wuxuu markuu kayd yahay suus baa geli laakiin hadii xajiinta iyo sabuulkiisa loo daayo xajiinta suusku geli maayo raashinka idiinsoo go-a toddoba sano waxaad cunaysaan mooye sabuulka u daaya oo sabuulka ku kaydiya qaala wuxuu ihi waxaad beeranaysaan sabca siniina toddoba sano da'aban oo isdaba jooga famaa xasadtum waxaad goosataan fadaruuhu ku daaya fii sumbulihi sabuulka ku daaya ilaa qaliilan in yaro mima kii ta'kuluuna cunaysaan mooyaane uma yaatii waxaa iman min bacdi daalika intaa kadib sabcun toddoba sidaadun aad adag yakulna cuni maa qadamtum waxaad kaydiseen lahuna toddobadaa dambe u kaydiseen ood horemarsateen ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid tuxsinuuna aad baylahtagteen oo abuur ahaan ugu talagasheen mooye toddobadii sane ee hore wixii baxay toddobadan saneay dhammaanayaan oo la baabi'in oo saasaa idinku dhacaysa uma yaatii waxaa iman min bacdi daalika intaa kadib sabcun toddoba shidaadun ad adag yakulna cuni maa qadamtum waxaad horamariseen lahuna iyaga kayd ahaan aada u horamariseen ilaa qaliilan in yaroo mimaa kii kamid tuxsinuuna aada baylaha tirtaan mooye uma yatii waxaa iman min bacdi daalika waqtigaa kadib caamu sanad baa iman fiihi dhexdiisa yuqaasu naasu dadka la roobin wa fiihi dhexdiisa yacsiruuna miiranayaan khudradda markaa sanadkan wuu ugu dar ruyada kuma jirin sanadkan ruyada kuma jirin wuu ugu bishaaray waa bishaaro abaarta waad ka bixi doontaan bu uma yaatii waxaa iman min bacdi daalika intaa kadib caamu sanad fiihi dhexdiisa yuqaasu naasu dadka la waraabin wa fiihi dhexdiisa yacsiruuna miidhanayaan khudrad oo khudrad baa u bixi sharaab baa laga dargi waqaalad meliku boqorkiibaa wiilkii de wuu soo noqday boqorkiibuu usheego wuxuu yidhi ninkii fiicnaa saasuu ku fasiray buuri waqaala meliku boqorkiibaa yidhi rayaan binu welid iituuni iila kaalay bihi wiilkaa warbalay keena falamaa jaaahu yuusuf markuu u tegay arasuulu ninkii boqorkiibaa yidhi wiilkaa igu yeedhay rasuulkii boqorku diri baa u tegey qaala yuusuf wuxuu ku yidhi noqo ilaa rabbika sayidkaagii ku noqo fas'alhu weydii maa baalu niswati haweenkii xaaladooda waxay ahayd allatii haweenkii qadhaxna googooyey aydiyahuna gacmahooda ina rabii rabigay bikaydihina khiyaanadooda caliimu waa ogyahay wiilkii markuu eh, boqorkiibaa yii war wiilkaa la ii keeno markaa wuxuu damcay saaxadiisu inay beri noqoto oo wixii faafay ee meel walba la mariyey ee ceebtu ka hadho war dib u noqoto waxaad ku tiraa boqorka gabdhihii gacmahooda googooyey xaaladoodu maxay ahayd gabadhii si gaara ah looma sheegin waa loo yar xilqarinaya inay yar qirataa la dooniyo gabadhii boqorka saa maxay saa u yeeshay lama dhihin gabdhihii baa lay waxa weeye waa loo xilqarinaya si gaara ah looma sheegay ceebteeda la asuraya waqaala almeliku boqorkii wuxuu i itunii iila kaalay bihi wiilkaa falamaa jaaahu yuusuf markuu u tegay alrasuulu rasuulkii boqorku dilay qaala yuusuf wuxuu i irjic ku fasalhu weydii maa baalu niswati haweenkii xaaladoodu waxay ahayd allatii haweenkii qadhacna googooyey aydiihuna gacmahooda ina rabii rabigay bikaydihina khayaanadooda calimu waa ogyahay gabadhii lama fashilin boqorkii gabdhihiibuu u yeedhay marka gabdhihii berigii joogay de gabdhihii madaxdu qabtay ah yuu u yeedhay qaal wuxuu maa khadba kunna xaaladiinu maxay ahayd shanigiinu muxuu ahaa id waqti raawatunna aad ka dalabteen yuusufa can nafsihi naftiisa aad ka dalabteen markaad yuusuf naftiisa ka doonayseen bal ka warrama qulna waxayidhi xaasha lilah ilaahay baa nasahan ilahay baan ceeb lahayn maa calimnaa kuma ogin caleyhi yuusuf min suuin wax xumaan imraatu lcasiiz casiiska gabadhiisii waxay tihi alaana haddeer yuxasxasa alxaqu xaqii caddaaday ana raawadtuhu anaa ka dalbay can nafsihi wainahu isaguna la min asaadiqiina warrun sheegbu ka mid ah marka gabadho hadalkaa waxay u qiranaysaa yuusufay cafis kaga rabtaa yuusuf ka fadeexaysay iyo cafi kaarabtaa way qiratay wuxuu yidhi na xaaladiinu waa maxay markaad wiilkaa dalbayseen markaasaa waxay dhahiin ilaah baa nasahane kuma ogin wax xumaana gabadhii baa tidhi hadduu xaqii caddaaday bay tii anaa dalbay waa runtii isagoona run buu sheegay ma dalbin ee anaa dalbay yuusuf bay xaaladiinu waa maxay id raawatuna markaad dalabteen yuusufa can nafsihi ka dalabteen qulna waxay idhin xaasha lilah ilaahay baa hufan oo nasahan maa calimnaa kuma ogin calayhi dushiisa min suuin wax xumaana kuma ogin qaalat imraatu lcasiizi gabadhaasi waxay tidhi alaana haddeer yuxasxasa alxaqu xaqii caddaaday ana anigaa raawatuhu ka dalbay can nafsihi naftiisa yuusufna min asaadiqiina buu ka mid yahay dalika layaclama anii lam aqunu bilkaybi wamaa ubariu intaa tafsiirka culimmadu way isku khilaafsan yihiin oo qolyo waxay leeyiin waa hadalkii nebi yuusuf qolyana waxay leeyiin waa hadalkii gabadha ka gabadha horta aan laqbayn gabadhii waxay tidhi daalika qirashadaa aan qirtay liyaclama waa inuu ogaado sayidkaygu anii anigu lam aqunhu inaana khayaanin bilkaybi wa ana allaha allana laa yahdi ma hanuuniyo kaydal khaainiina khaainiinta xeeshooda wamaa ubariu nafsii naftayda ceeb kaba beriyeelayo dee waan dalbay wiilka ina nafsa naftu la ammaaratun tuam rid baran wey bishay xumaanta ilaa maa raxima rabbi rabbiga wuxuu naxariista mooye ina rabbii rabbigay afuurun ka dhaafo way raxiimu culimmadu ibnu kasiir oo kale gabadhaa hadalku tiri aayadda siyaaqeeda sida abud waana gabadhii baa sida ibnu kaiir baa yii laakiin dhowr labaatan kale oo ibnu cabaas ka mid yahay oo ibnu jariir ka mid yahay oo mujaahidint mujaahid ka mid yahay oo mufasiriintii ah hadalka yuusuf baa laba yidhi maxaa yeele gabadhu caqiidadan ma leh ay sidan ugu hadasho gabadhu ma leh taasaana badan marka marka waxaynu leenahay yuusuf baa wuxuu yidhi daalika arinkaa aan idhi gabdhihii waxaa la weydiiyey daalika arintaa aan idhi gabdhihii waxaa la weydiiyo liyaclama inuu ogaado weeye anii anigu lam akunhu bileyb inaan khayaanin ninkii gabadhan qabay inaana khayaanin oo iyadu idalabtay wa ana allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo oo ma taam yeelo kayd alkhaainiina qof khaaina xeeshii ma taam yeelo gabadhii waxba u taam noqon waayo wamaa ubariu nafsii anu haddaan yuusuf hay naftayda ceeb ka bariyeyn mahayo dee bani aadam baanaha waxaa suuragala in qalbigayga wax ku soo baa suuragala isbari yeeli maayo ina nafsa naftu laamaaratun tuamrid badan wey bisuui xumaan ilaa maa raxima rabi rabbiga intuu naxariisa mooye maadi waa bimacnaa man wey maada luqada carabiga waxaa la yidhaha wixii maalaa yacqila mantana waa waa wixii yacqila marka hadda waxaa loo jeedaa yacqil baa loo jeeda ilaa maa nin mooye raxima rabbi rabbiga u naxariistay ina rabbi rabbiga kafuurun ka dhaafo wey raximun oo naxariista tafsiirku saasuu u badan yahay ibnu kaiir keligii yaa halkaa maray waana aayadda siyaaqeeda waa runtii laakiin gabadho caqiidadan male ay sidaa wax ugu wacdoonto male allah subxana wa tacaala